bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah اllahu tacaala baabu xukmi salaami salaamtii xukunkeedii ayuu u baab yahay yani salaamtii xukunkeedii cadaynteediibuu u baab yahay qaala almualifu raximah llahu tacaala iclam ogow ana ibtidaaa asalaami salaanta bilaabashadeeda sunnatun sunno inuu yahay mustaxabatun la sunneeyo laysa biwaajibin waajib uusan ahayn wa huwa sunnatun waana sunno cala alkifaayati faradku sida ugu qeybsamo fardu kifaaye ee fardu cayn yaa sunnada laftirkeeda sunnatu lkifaaya ay u jirtaa fa in kaana almusallimu oo haddii qof uu salaamtii la yimaado dad badan oo isla socdaan haddii qof uu salaamtii rido sunnadii ajarkeeda asaa helayo inta kalena sunnadii waa ka guday fa in kaana almusallimu kan wax salaamayaa jamaacatan hadday yihiin koox kafaa canhum waxaa xaggooda kaga filan tasliimu waaxidin mid salaantiisa minhum iyaga ka mid a jamaacada walow sallamuu hadday salaamaan kulluhum dhammaantood kaana afdala sidaas ayaa wanaag badan fadli badan ayb oo hadday iyagoo badan nin kasta oo assalaamu calaykum yiraahdo saasaa fiican hal mid oo iyaga kamid haduu ah salaantii la imaadana sunnatu lkifaaya waayo midkaas ayaa salaantiisii ayaa kaafinaysa oo ku filan ayb qaala alimaamu alqaadi xuseyn waxa uu yiri min aimati asxaabina asxaabteenna aimadoodana ka mida fii kitaabi siyari min tacliiqihi tacliiqadiisa ka mid ah laysa lanaa sunnatun cala alkifaayati ila haada laysa lanaa anaga nooma sugnaanin sunnatun sunno cala alkifaayati ah ilaa haadaa midaan maaha qultu wa haada aladii qaalahu lqaadi midaan uu yiri kan oo qaaliga uu yiri qaadi xusein uu yiri yacni min alxasri oo ah koobid lagu koobo halkan mas'alo yunkaru calayhi waa lagu inkirayaa faina asxaabana asxaabanaa raximahum ullah maxaa yeelay wuxuu yidhi asxaabteenna qaaluu waxay dhaheen tashmiitu lcaaqisi sunnatun cala alkifaaya qofka hindhiso ee yidhaahda alxamdu lilah in yarxamuka allah la dhaho waa fardu kifaaya dheheen waa sunnatu kifaaya kamaa sayatii bayaanuhu qariiban sida ku imaan doonta in shaa allahu tacaala wa qaala jamaacatun min asxaabina jamaaca asxaabteenna ka midana waxay dhaheen bal kulluhum dhammaantood aludxiyatu udxiyadu sunnatun cala alkifaayati fii xaqi kulli ahli beytin qoys kastaa yani qoys walba dhammaantiis marka laga fiiriyo fa idaa daxaa waaxidun hal haddii uu udxiyeeyo oo minhum qoyska ka mid a xasala shicaaru shicaarkii waa xasilay wasunnatu sunnadiina waa xasishay lijamiicihim qoyska oo dhanay u xasishay marka dhowr masalaan haynaa buu leeyahay marka in lagu koobo yani halkaa masalo ayuu diidayaa isaga ayb wa amaa raddu salaami salaanta oo la radiyo fa in kaana almusallamu calayhi midka la salaamaya waaxidan hal hadduu yahay tacayana caleyhi korkiisa waxaa ku ceynoobay araddu inuu radiyo waajibay ku tahay wain kaanuu jamaacatan hadday jamaaco yihiinna kaana raddu salaami salaanta radinteeda farda kifaayatin fardu kifaaya ayuu ahaaday caleyhim korkooda uu ku yahay fa in raddahu hadduu radiyo waaxidun mid oo minhum iyaga ka mida saqata alxaraju dembigii waa dhacayaa canilbaaqiina inta kale wain tarakuuhu kulluhum dhammaantood hadday ka tagaan athimuu kulluhum dhammaantood way dambaabayaan wain radduu hadday radiyaan kulluhum dhammaantood dhammaantood haddii ay radiyaan salaantii fa huwa anihaayatu weeyaan waa dhammaystirnaan fi lkamaali xagga kamaalka walfadiilati xagga fadiilada kadaa qaalahu asxaabunaa sidaasay dhaheen wahuwa daahirun xasanun kulligoodu calaykum salaam hadday yiraahdaan sidaasa akmal ah mid hadduu calaykum salaam dhahana waa ka dhacay dembiga ajarkiina isagaa loo dhigayaa dabcan midkaas watafaqa asxaabunaa asxaabteenna waxay isku raaceen calaa annahu low radda haddii uu radiyo kayruhum qofaan iyaga ahayn dad majlis fadhiya iyaga la salaamay nin kaloo meel kale iska taagan ayaa radiyey lam yasqut canhum raddu kuwaan la salaamay radigii ka dhici maayo salaamtii inay radiyaan ma ka dhacayso bal yajibu calayhim waxaa ku waajiba ah an yaruduu inay radiyaan fain iqtasaruu hadday ku gaabsadaan calaa raddi dalika alajnabiyi ninkaas ajnabiga ka ah yani majliska ninka ajnabiga ka ahayn fadhininba meel kale iska taagan radigiisa hadday ku gaabsadaan ahimuu way dambaabayaan rawaynaa fi sunani abi daawuuda can caliyin radia allaahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal yujziu can iljamaacati jamaacada waxaa ka gudayo idaa maruu haddii ay maraan an yusalima axaduhum midkood inuu salaamo wayujziu can iljuluusi fadhigana waxaa ka gudaysa yacnii dadka fadhiyo an yarudda axaduhum midkood inuu radiyo oo salaanti ka jawaabo ayb xadiidka marka waa kaasaa fardu kifaayada iyo sunnatu kifaayada ee laga qaatay ayb waraweynaa fi lmuwaai can zayd bni aslam ana rasuula allahi sal l salam qaal idaa sallama waaxidun qof hadduu salaamo min alqowmi qowmka ka mida ajza-a canhum wuu ka gudayaa xaggooda qultu hada mursalun saxiixu lisnaad waa mursal liana zayd bn aslam waa taabici ayb saxiixu lisnaadi isnaadkiis uu saxiixaya faslun ayb ayb yani halkan wuxuu ka hadlayaa qof baa salaal lagugu soo dhiibay qof ayaa eh, kitaab kitaab warqad baa salaan lagugu soo qoray waa kusoo gaartay qaala alimaamu abu sacdin almutawaliy wagayruhu idaa naadaa insaanun qof hadduu u dhawaaqo insaanan oo u dhawaaqo min khalfi sitrin sitri gadaashiisa aw xaa ama derbi gadaashiisa uga dhawaaqay faqaala assalaamu calayka yaa fulaan derbigan gadaashiis ayuu kaa salaamay ow kataba kitaabanba usoo qoray warqad fiihi ay ku taallo asalaamu calayka yaa fulaan ow asalaamu calaa fulaan ow arsala rasuulan ama ergey ayuu soo diray waqaalama qof buu soo diray wa qaala waxa uu yihi sallim calaa fulaanin hebel igu salaam fa balagahu lkitaabu warqadii baa soo gaartay rasuulu ninkii salaanta loo soo dhiibay ayaa soo gaaray wajaba calayhi waxaa ku waajibaya an yarudda salaama salaanta inuu radiya ku waajibayso <coughs> oo meeshaa marka salaantii buu radinaya sida u radinaya isaga keeni doona marka qof uu ku yira hebel a kusoo salaamaya wakada dakara alwaaxidiyu waxa uu sheegay iyo wagayruhu aydan annahu yajibu cala almaktuubi ilayhi kan loo soo qoray warqadda xaggiisa waxaa ku waajibayo raddu salaami salaanta inuu radiyo idaa balaqahu salaam haddii salaamtu ay soo gaarto waaxidigan marka mufasir weyn buu ahaa saddex kitaabo tafsiir buu leeyahy wasiid iyo wajiiz iyo basiid wasiid iyo wajiiz iyo basiid waana ninka uu ka qaatay magacyada abu xamid alghazali saddexdiisa kitaabi fiqiga imaam weyn buu ahaa ayb warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can caaishata radi allahu canha qaalat qaala lii rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi haadaa jibriilu kan waa jibriil yaqra u calayki salaama salaan ayuu kuu diraya kuusoo diraya waa ku salaamaya qaalad waxa ay tiri qultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu ullaahi wabarakaatu isagana salaan ama allaha salaamka allah xifdiyo naxariis alle iyo barakaadkiisana dushiisa allah yeelo haakada waqaca fii bacdi riwaayaati asaxiixayn wa walam yaqac fii bacdihaa qaarkeedna kuma dhicin wa ziyaadatu hiqati maqbuulatun wa waqaca fii kitaabi tirmidiyi wa barakaatuhu ayaa isagna ku dhacday wa qaala xadiidun xasanun saxiix ayuu yiri wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yursila bisalaami salaamtii inuu dira ilaa man oo u dira qaaba canhu ka maqnaaday faslun fasalkan wuxuu u guntay qofka salaanta kusoo gaarsiinaya iyo qofka uu ka wada labadaba inaa salaantid idaa bacatha insaanun qof hadduu soo diro maca insaanin insaan uu la soo diro salaaman salaam fa qaala rasuulu kii ergeyga ahaa wuxuu dhahayaa fulaanun hebel yusalimu calayka faqad qadamnaa waa soo hormarin annahu yajibu caleyhi inuu ku waajibayo an yarudda calaa alfawr deg deg inuu uga jawaabo wayustaxabu waxaa la sunneeya an yarudda inuu ka radiyo cala almuballiqi aydan kan soo gaarsiiyana inuu salaamo salaanta ka radiyo fayaquulu wuxuu dhahayaa wacalayka wacalayhi salaam wacalayka wacalayhi salaam kii salaanta soo gaarsiiyeyna marka waa ka radinayaa kii kalena waa ka radinayaa rawaynaa fi sunani abi daawuud can haalibin alqaطaan can rajuli qaala xadaanii abi can jadii qaal bacahanii abi ilaa rasuuli illahi sal salam aabbahay ayaa ila soo diray rasuulka xaggiisu ii soo diray faqaala waxa uu yidhi iitihi u tag fa aqri'hu salaama salaan iga gaarsii oo ku طيب طيب ayb faqri'hu salaama salaan ku akri faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ina abii yuqri'uka salaama faqaala atihi faaqri'hu salaama faataytuhu waan u imid faqultu waxaan idhi ina abii aabahay yuqri'uka salaama salaan ayuu kugu aqrinaya oo kusoo salaamaya faqaala waxa uu yidhi calayka wacalaa abiika salaam isagiina marka waa ka radiyey salaantii ninka uu ka wadana waa ka radiyey fasalka baabkiisuna sidaas qultu waxaan idhi buu yihi wahada wain kaana riwaayatan can majhuulin wahadakani wain kaana haba ahaado huwa isagu riwaayatan riwaaya haba ahaato can majhuulin laga werinayo qof majhuula oo xadiidka sanadkiisa can rajulin baa ku jirta faqad qadamnaa waxaan soo hormarinay ana axaadiida alfadaaili fadaaisha axaadiistooda yutasaamaxu fiiha waa layska dhaafaa cinda ahli lcilmi kullihim oo waa layska saamaxaa laguma ad adkaado ahlucilmiga dhammaantood agtooda masaladana khilaaf baa ku jiray horaan usoo sheegnay majhuulka uu sheegayna hadda ninkaa mubhamkaabuu ah ka wadaa faslun fasalkan marka wuxuu uga hadlaya qofka dhagoolaha iyo qofka aan hadli karin iyo sida salaanta looga radiyo qaala almutawalii idaa sallama haddii uu salaamo calaa asama mid dhagoola a laa yasmacu aan maqlaynin fa waxaa haboon an yatalafada inuu ku dhawaaqo bilafdi salaami salaamta lafdigeeda liqudratihi calayhi maxaa yeele kan wax salaamayo awoodda uu awoodo inuu hadlo darteed wayushiira bilyadi waxaa haboon inuu sidoo kale waan yushiira inuu ku ishaaro bilyadi gacantii xataa yaxsula alifhaamu fahamsiin say u dhacdo wayastaxiqa aljawaaba jawaabna ou u muto falow lam yajmac baynahumaa haddaanu jamcinin laa yastaxiqu ljawaaba jawaab maba mudanaya maxaa yeele ninkan uu salaamaya waxba ma maqlaya yani nin dhagoolaad rabtaa inaad salaanto faruurahaagii nuuxnuuxiyo ku dhawaaqo assalaamu calaykum waraxmatullah dhe ishaarana ugu dar saas gacantii yani inaad ishaarto ishaaradii isagay wax lafdigii salaantanaad waa ducadii hadaan ishaare iyo uunan ku darin ma mudanayo maxaa yeele ninkan ma maqlayo qaala wakadaa waxaa la mida low sallama caleyhi hadduu isagu salaamo asamu mid dhagoola ah wa araada radda uu doono nin dhagoolaha ku salaamay adiga fayatalafadu bilisaani carabka ayuu ugu dhawaaqaya wacalaykum asalaam buu dhahaya wayushiiru biljawaabi jawaabtiina waa ku ishaaraya liyaxsula bihi si uu u xasilo alifhaamu fahamsiin si u xasisho wayasquda canhu oo uga dhaco farduljawaabi jawaabta faradkeeda ama waajibnimadeedana ay u dhacdo qaala walow salama haddii uu salaamo calaa akhrasa mid aflaawo ah fa ashaara alakhrasu bilyadi kii aflaawaha ahaana ninka waxaa maqlayaa laakiin ma hadli karo fa ashaara al uu ku ishaaro bilyadi gacan saqada canhu lfardu faradkii waa ka dhacay lianna ishaaratahu ishaaradiisa qaa'imatun waxay joogtaa mid taagan wa maqaama alcibaarati cibaaro ama hadal maqaamkiisa wakadaa waxaa kuula mida low salama caleyhi hadduu isagu salaamo akhrasu mid aflaawo ah bil ishaarati uu ku salaamay yastaxiqu ljawaaba ayuu mutaysanayaa limaa dakarnaa nin aan hadli karin baad salaantay gacantuu kuu ishaaray gacanta yuu kaaga radiyey faraska ninkaa wa ka dhacay maxaa yeele hadal maba awoodaba isaga faslun fasalkana wuxuu u fasal yahay cunuga yarka salaanta la salaamo iyo iyo radintiisa salaanta uu radinayo ka jawaaba qaala almutawalii waxa uu yidhi low sallama calaa sabiyin hadduu cunug yar salaamo laa yajibu calayhi aljawaab cunuga yarka jawaab ku waajibi mayso lianna sabiya maxaa yeele cunuga yarkaa leysa ma ahan isagu min ahli lfardi dadka ay wax ku waajibaan oo ahlu faradka ama ka mid ah wa hada aladii qaalahu saxiixun kan uu yirina waa saxiix buu yiri laakina aladaba aadaabta iyo almustaxaba sida la sunneeya lahu isaga loo sunneeya aljawaabu waaye jawaabu qaala alqaadi xusein waxa uu yihi wasaaxibuhu almutawalii <clears throat> walow sallama sabiyu sabigu hadduu salaamo calaa baaliqin qof qaangaara <clears throat> cunug yar baa qof weyn salaamay fahal yajibu cala albaaliqi raddu ninka qaangaarka inuu salaantii jawaabo maku waajibaysaa fiihi wajhaani ayaa ku sugan laba wej yanbaniyaani ka dhismaayaan calaa sixati islaamihi laba wej ayaa ku xiran buu yiri labada wejna waxay ka dhismayaan ama ay ku xiran yihiin ninkan islaamnimadiisu cunugan yarka islaamnimadiisu ma in qulnaa haddaan dhahno yasixu islaamuhu islaamkiisu waa ansaxaya haddaan dhahno oon taas qabanno kaana salaamuhu salaantiisa ka salaami lbaaliqi qof qangaar salaamtiisaay la mid tahay fayajibu jawaabuhu jawaabteeda waajibayso wain qulnaa haddaan dhahnana laa yasixu islaamuhu oo markuu qaangaaraa la fiirina lam yajib raddu salaami salaanta radigeedu ma waajibayo laakin yustaxabu waa layska sunneeyaa qultu asaxiixu min alwajhayni labada wej ka saxiixa ah wujuubu raddi salaami waa salaantaa radinteedu waajibnimadeeda liqowli illaahi tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha labada wejba kan saxeixa ka ah waa in la radiyo aayadan u daliila wa amaa qowluhumaa qowlkooda inahu mabniyun calaa islaamihi ayuu ka dhismayaa faqaala shaashiyu shaashi waxa uu yidhi hada binaaun faasidun waa binaa oo faasida waay waa dhis oo faasido hallaysa wahuwa kamaa qaala waana sida uu u yiri shaashi qafaal ashaashi wallaahu aclam buu yiri walow sallama baaliqun qaangaar ayaa wuxuu salaamay calaa jamaacatin jamaaco fiihim sabiyun cunug yar uu ku jiro farada sabiyu cunugii yaraa ayaa ka jawaabay walam yarudda minhum hayruhu walam yarudda mana radinin minhum xaal uu iyaga kamid yahay hayruhu heyrkiisa fahal yasqudu canhum ma ka dhacayaa faradkii waajibkii fiihi wajhaani baa ku sugan asaxuhumaa labada wejkan ugu asaxsan wabihi qaala alqaadi xuseinna uu yiri wasaaxibuhu lmutawalii laa yasqudu ma ka dhacayo liannahu laysa ahlan lilfardi maxaa yeele farad ahl umaba ahanba waraddu fardun raddiguna waa farad falam yasqud bihi markaa ku dhici maayo saas kamaa laa yasqudu bihi lfardu sida uunan faradka ugu dhacaynin fi salaati salaada dhexdeeda cala aljanaasati oo ku dukada ninbaa dhintay hal cunugoo yaraa ku tukaday oo aan qaangaar ahayn salaadii janaasada faradkeeda ma ka dhacaya dadkii kale ma ka dhacayo saaynan taa uga dhacayna tanna ay lamid tahay buu yiri wathaani kan labaad wejka labaad kii asaxa ahaa waa sheegay marka asax markuu leeyahay dabcan muqaabilul asaxa waa xoog badan yahay isaga laftirkiisa wathani kan labaad wahuwa qowlu abi bakrin ishaashiy weyaan saaxib almustadhiriy min asxaabina anahu yasqudu waa ka dhacaya waa dhacaya kamaa yasixu adaanuhu sida adaankiisa ou ansaxayo lirijaali ragga uu aadimo wayasqudu canhum ouna uga dhacayo dalabu ladaan aadaan dalbidiis wuxuu yidhi aadaankii fardu kifaayo ahaa qaryadanoo dhanba haddaanba laga adimin oo hal cunugoo yar un ka adimin sida uu uga dhacayo aadaankiisa oo u kaafinayo ayb haddana mar labaad soo adima aan la dhehaynin sidaasoo kale waayuu leeyahy wajkan tanna salaantan uu radiyey sabiga oo dadkii kale baaliqiintaana aamuseen uu ka dhacayaa dembiga dadkaas kale qultu waama salaatu cala aljanaasati janaasada salaada lagu tukanayo faqad ikhtalafa asxaabuna waa isku khilaafeen asxaabteenna fii suquudi fardiha faradkeeda dhicitaankiisa bisalaati sabiyi oo ku dhaco cunug yar ku tukashadiisa calaa wajhayni laba wej mashhuureyni oo mashhuura asaxiixu minhumaa cinda alasxaab wejka saxiixa ah asxaabta agtooda annahu yasqudu inuu dhacaya wanasa caleyhi shaaficiyu baana cadeeyeyba wuxuu leey salaatul janaasadi iyada wax looga qiyaastay asxaabteenu shaaficiyada waa isku khilaafeen laba waj oo mashhuura kan saxiixaana waa inuu dhacayo ayb haddii cunug yar uu janaaso ku tukado dadkii kale waa ka dhacaya dembiga cunuga yarka waa ka guday wejka saxiixa saxiix maxaa kasoo horjeedo muqaabilu saxiixu xoog saasa ma leh tabar ma leh muqaabilu saxiixa nas oo shaaficina waa sheegay ayb marka qolada hore oo laa yasqudu dhah iyo salaatuljanaasaday ay usoo qaateen salaatuljanaazadana waxaa xoog badan in cunuga yarka uu ka ridaayo fardu kifaayada marka tanna inuu ka ridaayo waay marka ayb asalka ay masaladan hadda aan hayno asalka ay wax ugaga qiyaasteen isaga baa waxaa waaba yani wuu ku dhacayaa faradkii midaana waa ku dhacayaa marka faslun ayb fasalkan marka salaanti in lasoo celceliyo dadku hadday kala tagaan xataa meel dhow ha ku kala tagaan idaa salama calayhi insaanu insaan haddii uu salaamo uma laqiihu ou la kulmo calaa qurbin meel dhow hadana yusanu lahu waxaa loo sunnaya an yusalima caleyhi haaniyan mar labaad inuu salaamo thaalitan wa akhara saddex iyo wax ka badan itafaqa caleyhi asxaabuna ayaa isku waafaqay wayadulu caleyhi waxaana tusaya maa raweynaahu fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can abi hureyrata radi allahu canhu fi xadiidi lmusii salaatahu kii salaadiisa iska hadleeyay anahu jaa waa yimid fasallaa waa tukaday uma jaa waa yimid ila nabiyi sal l slam wasalama waa salaamay fasalama caleyhi nabigana waa salaamay fasalama calayhi korkiisuu salaamay faradda calayhi salaam salaamtii buu ka radiyey waqaala irjic laaba fasalli tuko fainaka lam tusalli farajaca waa laabtay fasallaa waa tukaday uma jaa waa yimid fasalama cala nabiyi sal l salam xataa facala dalika halaaa maraati ilaa uu saddex jeer sidaa yeelay marka waa in lagu soo celcelinaya qof haddaad is salaanteen ood ka tagtay hadda haddana aada kusoo noqoto assalaamu calaykum haddane waraweynaa fii sunani abi daawuud can abi hureyrata radia allahu canhu can rasuulilahi sal ly slama qaal idaa laqiya axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la kulmo falyusallim calayhi hasalaamu fain xaalat beynahumaa hadday kala dhexgashay shijaratun geed ow jidaarun ama gidaar aw xajarun ama dhagax uma laqiyahu ou la kulmo haddana falyusallim calayhi hasalaamu salaam badnida in la yiraa maaha dadka qaarkood waxay dhahayaan yani warkan salaam badanaa isago iyo salaamu calaykum badanaa bay waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can anasin radia allahu canhu qaal kaana asxaabu rasuuli illahi sal ly salam asxaabta rasuulku waxay ahaayeen yatamaashawna inay soconayaan faida istaqbalathum shajaratun geed hadday soo qaabisho aw akamatun ama taag fatafaraquu ay ku kala tagaan yamiinan midig iyo shimaalan bidix uma altaqow haddana jidka ay kusoo dhacaan min waraaiha gadaasheeda salama bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaleu salaamay dadka hal mar isa salaamo kana assalaamu calaykum buu yiri kana assalaamu calaykum buu yiri hal maray isla dheheen ayuu fasalkan ka hadlayaa idaa talaaqaa rajulaani laba nin hadday kulmaan fasallama kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa iyaga ka mida ah calaa saaxibihi ou salaamo dafcatan waaxidatan hal mar ow axaduhumaa midkood bacda alaakhari kan kale gadaashiisa uu salaamay faqaala alqaadi xusein waxa uu yihi saaxibuhu abu saciid almutawali yasiiru kulu waaxidin mid kasta oo minhumaa iyaga ka mida ah, wuxuu noqonayaa mubtadian bisalaami mid salaam bilaabay ayuu mid kasta noqonaya fayajibu calaa kuli waaxidin mid kasta waxaa ku waajibayo an yarudda calaa saaxibihi inuu ka radiyo waqaala shaashiyu hada fiihi nadarun daymaa ku sugan fa ina hada lafda lafdigani yasluxu liljawaabi boobu usuubadaa faidaa kaana axaduhumaa midkood bacda alaakhari haddii uu yahay kaana jawaabahu mid baa yidhi assalaamu calaykum kakalen assalaamu calaykum buu yidhi markii ka bacdi ee assalaamu calaykum taan dambe waaba jawaab iyada laftirkeeda waa usoo bataa wain kaana dafcatan haddii uu yahayna lam yakun jawaaban wax jawaaba meeshii ma taalo hal maray isla dheheen yaa loo jawaaba hadda marka jawaab ma taalo laakiin waa kala dheheen lafdiga laakiin ay isticmaaleen kana assalaamu calaykum buu yiri kana assalaamu calaykum kan dambe assalaamu calaykumtiisa waa radin oo u jawaabayo kii kale laakiin hadday hal mar isla dhahaan jawaab maahan buu yiri wahada aladii qaalahu shaashiyi huwa sawaabu sidaa shaashi u kala saaray baana sawaab ah ayb faslun طيب ayb meelaan marka wuxuu leeyahay ayb ayb faslun fasalkaani wuxuu uh, fasal yahay fii xukmi salaami bisiiqati raddi habka wax lagu radiyo salaanta looga jawaabaa qofka lagu salaamay idaa laqiya insaanan insaan hadduu la kulmo faqaala almubtadiu kii bilaabaya uu yidhaah wacalaykum assalaam siiqatu raddigiibuu ku bilaabo salaan ka dhigay qaala lmutawalii laa yakuunu dalika salaaman taasi salaan noqon mayso yii falaa yastaxiqu jawaaban haddaynan salaan noqoninna jawaab ma mudanayo lianna haadihi siiqata siiqadaani laa tasluxu lilibtidaa'i bilaabasho kuma haboona qultu ama idaa qaala haddii uu yidhaahdo calayka ow calaykum assalaam waawda uu ka daayay bikayri waawin faqadaca imaamu abulxasan alwaaxidiyu biannahu salaamun inuu yahay ayuu gooyey yataxatamu cala almukhaatabi bihi qofka lagula waramay ay ku waajibayso aljawaabu jawaab wain kaana qad qalaba lafda wain kaana haba ahaada qad qalaba inuu dabagediyey allafda almuctaada lafdigii laga caada dhigtay wahada aladii qaalahu alwaaxidiyu sidan waaxidi uu yidhaha huwa daahiru ah sida daahirka waqad jazma aydan imaamu lxarameyni imaamu lxarameyn nabihi isaga ayuu jasmiyey abulmacaali aljuweyni fayajibu fiihi ljawaabu jawaab ayaa marka ka waajibayso liannahu yusamaa salaaman baa lagu magacaabaa wayaxtamilu waxaa suuragala an yuqaala in la yiraahdo fii kownihi salaaman salaam inuu ahaanayo wajhaani baa ku sugan kalwajhayni liasxaabina fii ma idaa qaala haddii uu yiraahdo fii taxalulihi salaada ka bixitaankeeda min asalaati uu ka baxo calaykum asalaam labadii wajihe ku jirtay ayaa ku jirta hal yaxsulu bihi ma ku xasilaya ataxallulu salaadda inuu ka xalaaloobay amlaa laa masamay al asaxu anahu yaxsulu sida asaxnimada badanna waa inuu xasilayo oo salaaddii ninka uu ka baxay wayaxtamilu an yuqaala in la dhahaa suuragala ina hada kani laa yastaxiqu fiihi jawaaban jawaab mudan maayo bikulli xaalin si kasto lima rawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiy wagayrihimaa bilasaniidi saxiixati can abi jurayin alhujaymiy asaxaabiyi radia allahu canhu wasmuhu jaabir ibnu sulaym ayaa la dhihi jiray waqiila sulaym ibnu jaabir qaala waxauu yihi ataytu rasuula allahi sal l salam nabigan u imid faqultu waxaan idhi calayka asalaamu yaa rasuula allah qaala waxauu yihi laa taqul calayka salaam ha dhihin fa ina calayka salaam lafdigaasi taxiyatulmowta dadka dhintay salaantooda waaye qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix marka xadiidkan baa waxaa laga fahmi karaa calaykum assalaam qofka hadduu ka bilaabo radin inaanu mudanaynin qultu wayaxtamilu waxaa suuragal an yakuuna hada alxadiidu xadiidkan warada inuu soo arooro fii bayaani alaxsani waalakmali sida salaanta ku wanaag badan kuna dhammaystirnaan badan oo ay tahay macnuhu war assalaamu calaykum taa kuu fiican in laga wado calaykum assalaam intaad dhehi lahayd walaa yakuunu muraadka ama ujeedaduna ma aha ana hada kani laysa bisalaamin inuunan ahayn wallahu aclamu waqad qaala alimaamu abuu xaamid alghazaliyu waxa uu yiri fi lixyaa yukrahu waxaa la naca an yaquula inuu yihaha ibtidaan bilaabashada hore calaykum asalaam lihada alxadiid walmukhtaaru sida la doortay annahu yukrahu waxaa la kaadaa alibtidaau bilaabasha bihadihi siiqati lagu bilowdo fain ibtadaa haddii uu ku bilowdaba wajaba aljawaabu jawaabtu waa waajibaysaa liannahu salaamun maxaa yeele waa salaam faslun fasalkani wuxuu u fasal yahay fii bayaani ana sunnata alibtidaau bisalaami qabla ayi kalaam war kale iyo hadal kale intaan la gelin sunnadu waxay tahay in salaanta laga bilaabo assunnatu sunnada ana almusallima midka salaamaya yabdau bisalaami buu ku bilaabayaa qabla kulli kalaamin war kastaa hortii walaxaadiidu saxiixatu axaadiidta saxiixa wacamalu salafi lummati ummadda salafkeeda camalkooda wa khalafihaa iyo culimadeedii dambeba calaa wafqi dalika kaagaas waafaqitaankiisa u waafaqsan yahay mashhuuratun weeyaan waa iska mashhuur fahada kani huwa almuctamadu weeyaan kan la cuskada fii daliili fasli fasalka daliilkiisa loo cuskanayo camalu lmuslimiin ayaa loo cuskanaya iyo axaadiistiiba wa ama alxadiidu aladii raweynaahu xadiidkii aan werinay fii kitaabi tirmidiyi can jaabirin radia allaahu canhu qaala rasuulu llahi sal l ly salam asalaamu qabla alkalaami salaanta kalaamka way ka horeysaa fahuwa xadiidu daciifu weyaan qaala tirmidiyu hada xadiidu munkaru laakiin waxa la cuskana xadiidkan maahane waa habdhaqankii rasuulkii iyo saxaabadii iyo dadkii muslimiinta laga arkay intaan la waramin salaa in laga bilaabo faslun fii bayaani marka ayb masale marka waxaa jirto Eh, qofkii yaa horeeya taxiyatulmasjidka iyo salaanta oo <clears throat> dadka qaar ama culamada qaar ay u daliishadaan xadiid musii salaatahu inuu salaadii dukaday kabacdi uu nabiga salaamay oo marka hore in salaada taxiyada la tukado kabacdi salaanta dadka la salaamo laakiin culammadu waxay leeyihiin shuraaxda weliba bukhaari ragga sharxa qaarkood eh, arrinkaa in laga fahmaa ma yani xoog badan ma laha sababtoo ah ixtimaala kusoo aroori karo waxaa laga yaabaa ninka masaajidka albaabkii uu kasoo galay meeshii uu ku tukanayay inaynan dadkii ka dhoweyn rasuulka iyo dadkii meesha fadhiyey ayb marka inuu intuu soo dhaafo iyagu u yimaado haddana uu meeshii kusoo haddana kusoo laabto yaa culays waay laakiin albaabkii agtiisay dadkii fadhiyaan inuu dadkii dhaafo oo meeshii uu ku tukanayo tago soo tukado soo noqdo oo markaa kadib salaamo taasaan ku cadayn xadiidkan ayb marka saa darteed yani ma daliil uma noqon karo taas marka waa masalo uun ixtimaal ay wax ku jiraan faslu alibtidaau bilaabashada bisalaami salaan lagu bilowda afdalu fadli badan radinta iyo bilaabashada bilaabashada fadli badan liqowlihi sala allahu calayh waali wasalam fi lxadiidi saxiixi uu ku yiri wa khayruhumaa labadooda ka khayrka badan alladii yabdau u bisalaam kan salaanta ku bilaabay fa waxaa haboon likulli waaxidin mid kasta min almutalaaqiyeyni kuwa kulmaya an yaxrisa inuu ku dadaalo calaa an yabtadia bisalaam inuu salaanta bilaaba isaga warawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin jayidin can abi umaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam ina wla annaasi dadka kuwa ugu dhowaanshaha badan billaahi alle man bada waa kan ku bilaaba bisalaami salaanta kan ku bilaabayo waa kan salaanta ku bilaaba wafii riwaayati tirmidiyi riwaayada tirmidi can abi umaamata qiila waxaa layidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulaani labadan qof yaltaqiyaani kulmayaan ayuhumaa koodeybaa yabda-u bisalaami salaanta bilaabayo qaala waxa uu yidhi wlaahumaa billaahi tacaala kan alle ugu dhow ayaa salaanta bilaabayo yani labadooda ninkii ninka fiicane alle u dhow baa arrinkan garara ee isagaa bilaabaya dabcan ama labadooda ninkii la waafajiyo inuu salaanta bilaabo ka alle u dhow qaala <coughs> tirmidiyu xadiidun xasanun baabu alaxwaali alatii yustaxabu fiiha asalaamu walatii yukrahu fiiha walatii yubaaxu wuxuu leeyahay axwaasha caddaynteediibuu u baab yahay axwaasha la sunneeyo qofka inuu salaanta bilaabo yani qofka inuu wax salaamo iyo axwaasha la kahdaba in wax la salaamo iyo midda aan la sunnaynin lana kahanin ay iska bannaan tahay iclam ogow annaa anagu ma'muuruuna kuwa la faray baanahay biifshaai salaami salaanta faafinteeda kamaa qadamnaahu sidaan soo hormarinay laakinahu yataakadu akadu wou adkaysmayaa fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaar wayakifu waa fududaanayaa fii bacdihaa xaaladaha qaarkood wayunhaa canhu waa la reebayaana fii bacdihaa waqtiyada qaarna waaba la reebaa fa amaa axwaalu ta axwaasha uu adkaanaya waistixbaabihi uu yacnii axwaasha la sunneeyah falaa tanxasiru ma koobmi karto liannaha al aslu maxaa yeele iyadaaba asala falaa natakalafu marka isku mashquulin mayno attacaruda inaan u banbaxno liifraadiha xaaladahaas inaan si gaara u sheegno maxaa asal in la faafiyo salaanta waa waxaaba badan salaanta inta laysku akrin karo marka xaaladaha aan laysa salaami karin iyo ama la kahdo ama la banneeyo oon la sunnaynin baa la tirin karaa waclam ogow annahu yadkhulu fii dalika kaagaas waxaa gelaya dhexdiisa asalaamu cala alaxyaai assalaamu salaan cala alaxyaai dadka nool la salaamay iyo almowtaa kuwa dhintayba nacam waqad qadamnaa waanan soo hormarinay fii kitaabi adkaari iljanaa-isi baan kusoo hormarinay kayfiyata asalaami cala almowta sida dadka dhintay loo salaamo wa ama alaxwaalu axwaasha allatii yukrahu fiiha la kahdo ow yakifu ama ow yakifu ama uu fududaanayo ow yubaaxu ama layska banneeyo fahiya mustathnaatun weyaan mid laga soo reebay min dalika kaagaasi fayuxtaaju waxaa loo baahanayaa ilaa bayaaniha cadaynteeda famin dalika waxaa ka mid a idaa kaana almusallamu calayhi midka la salaamaya haduu yahay mushtaqilan mid ku shuqloon bilbowli kaadi waljimaaci jimaac wanaxwihimaa fayukrahu waxaa an yusallama caleyhi in la salaamo xaaladaas walow sallama hadduu qof salaamo isagoo sidaa ku jirana laa yastaxiqu jawaaban jawaab ma mudanayo rasuulka inta la salaam iska aamusa ah riwaayaadka qaarna marka waa baxay derbigii ayuu aaday waa tayamuumsaday markaa kadib ayuu salaanti radiyey wamin dalika waxaa kamida man kaana naaiman man kaana qof ahaaday naa'iman inuu hurdayo ow naacisan ama lulmoonayo gam ayo qof marka isaga dhan hurdo ku jiro inaad salaam ku aqrisid maaha wamin min waxaa ka a man kaana musaliyan qof tukanaayo ow muadinan ama adimayo fii xaali adaanihi aadaankiisa ow iqaamatihi asalaata u aqimayo xaaladeeda ow kaana fii xamaamin musqul ayuu ku jiraa xamaamka hadda waxaa lagawada meesha biyaha kulul ay yaalaano qofka qubays buu ku jiraa ow naxwi dalika min alumuuri alatii umuuraha laa yu'tharu aan la dooranin assalaamu calayhi in la salaamo qofkii salaan lagu aqriyo fiiha xaaladaha dhexdeeda qofka hadduu tukanayo ama uu adimayo in la salaamo maxaa yaele xadiidka ibn sacuud wuxuu ah ina fi salaati shuqulan salaada dhexdeeda shuqul ayaa ku jira qofki marka in la mashquuliyo ma ahan ayb meeshaas marka iyadu waa taasaa oo qofka in laga shuqliya maaha ibn mascuudaa nabiga u yimid waa salaamay salaamtii kama radinin ina fi salaati shuqulan buu yiri riwaayadka qaar marka waxay leeyihiin ishaare nabiga inuu wax ku salaamay tilmaamayaan asuu salaad tukanayaa la salaamay waa ishaare calaa haadaa marka in qofka tukanaa la salaama miya aimadu waxay u badan yihiin qof tukanayo in la salaama inaysan sunno ahayn maxayl shuqul kalou ku jiraa qaar marka in la salaamo marka waa bannaan tahay dhahayana waa jiraan oo ishaarada ayuuna uga jawaabaya wa dalika waxaa kamid a ah idaa kaana yaakulu haddii uu cunayo walluqmatu fii famihi luqmadana ay afkiisa ku jirto fa in sallama hadduu salaamo fii hadihi laxwaali axwaalahan lam yastaxiqa jawaaban ma mutaysanayo ama idaa kaana haddii uu yahay cala alakli cunista korkeeda walaysat iluqmatu luqmaduna fii famihi aynan ku jirin falaa ba'sa bisalaami in la salaamaa dhib male wayajibu ljawaabu jawaabna markaa waa waajibaysaa isaga inuu jawaabo ilaa waxba afkiisa kuma jiraan ma shuqulaysna wakadalika sidaadaasoo kale fii xaali lmubaayacati marka wax la gadanaya wa saa'iri iyo mucaamalaad inta soo hartay yusalimu waa salaamayaa wayajibu ljawaabuna waa waajibaysaa wa salaamu salaanta fii xaali khudbati ljumcati jumcada khudbadeeda xaaladeeda dhexdeeda markay khudbadii socoto faqaala asxaabunaa yukrahu waaba la kahdaa alibtidaau bihi in lagu bilowdo liannahum maxaa yeele dadkii ma'muuruuna waxaa la fara bilinsaati inay u dheg raariciyaan lilkhudbati khudbadii fain khaalafa hadduu khilaafo wasallama ou wax salaamo fahal yuraddu calayhi ma laga radinayaa fiihi khilaafun baa ku jira liasxaabina minhum waxaa ka mid a ah man qaala qole yidhaahdeen laa yuraddu caleyhi laga radin maayo litaqsiirihi gaboodfalka uu sameeyey darteed wa minhum waxaa ka mida man qaala qole yidhaahdeen in qulnaa haddaan dhahno alinsaatu insaatu aamusitaanku waajibun waaye waa waajib laa yuradu caleyhi laga radin maayo waana sida xooga badan saana muuqato ayb inkastoo waajib maaha ay dhahayaan shaaficiye badan wain qulnaa haddaan dhahno al sunnatun waa sunne radda caleyhi waa ka radinaya waxaa ka radinaya waaxidun mid oo min alxaadiriina walaa yaruddu caleyhi ka radin maayan akharu min waaxidin hal wax ka badan calaa kulli wajhin wej kasto hal qof haka radiyo ay leeyihiin waajibka un ha dhaco meeshaan waajib baa yaallo in la dheg raariciyo khudbada la dhegeystaana waa sunnay dheheen marka de waajibkii sunno ma looga tegaayo hal qofoona ku xasilayaa waajibkaana waa waajib kifaa'i ah saas oo wataa wejkan isaga waa masalaamu salaanta cala lmushtaqili kan ku shuqlan biqiraa'ati lqur'aani qur-aan buu iska akhrisanayaa masalaamaysaana faqaala alimaamu abulxasan alwaaxidiyu alowlaa sida haboontarku salaami caleyhi in la salaama in laga tago in layska dhaafo in la salaamin waay liishtiqaalihi bitilaawati ku shuqloonka ku shuqloonya qur-aan akrinta fa in sullima caleyhi haddii la salaamo kafaahu raddu bilishaarati ishaara inuu ku radiyaa ku filan gacantisaa yidhaah wain radda bilafdi hadduu lafdi ku radiyo wacalaykum assalaam uu yidhaahdo istanafa alisticaadata acuudu billahi min ashaytaan rajiimti waa soo usboonaysiinaya uma caada ila tilaawati tilaawadiibuu u noqonayaa marka hada kalaamu lwaaxidiyi waay wa nadarun baa ku jira wadaahiru anahu yusallamu caleyhi waa la salaamayaa wayajibu radu bilafdi lafdi inuu ku radiyaana waajibaayo ishaar maya ama idaa kaana haddii uu yahay mushtaqilan mid ku shuqulan biducaai duco mustaqriqan fiihi aad ugu maashaysan munjamica alqalbi caleyhi qalbigiisu uu urursan yahay salaanta uu ku urursan yahay fayaxtamilu waxaa suurtagal an yuqaala in la dhaho huwa isagu kalmushtaqili bilqiraaati qiraaa mid ku shuqloonoo kala waaye calaa maa dakarnaahu sidii aan soo sheegnay waladhaaru cindii sida xooga badan aniga agteyduu yiri imaamu nawowi fii hada kan anahu yukrahu waxaa la kahdaa asalaamu calayhi in la salaamaba liannahu yatanakadu bihi waa dhibsanayaa wayashuqu calayhi waa dhibayaa korkiisa akhara min mashaqati alakli cunidda mashaqadeeda oo ku dhibtoonay isoo afkiisa wax ku jiraan in la salaamo si ka badan buu ugu dhibtoonayaa midaan nacam yatanakadu liannahu yatanakadu calayhi waa ka yani ducadii iyo waa ka halaabayso yani oo yacni waxbaa ka dhexgelaya ducadiisii way ka qasmaysaa yani waa ka qasmaysaa ayb wayna dhibaysaa si ka badan marka uu wax cunayo wa ama almulabii midka talbiyeysanaya fi lixraami talbiyu ku jiraa fayukrahu waxaa la kahdaa an yusallama caleyhi in la salaamo liannahu yukrahu lahu waxaa loo kahdaa qadcu talbiyati inuu gooyo talbiyada fain sullima caleyhi haddii la salaamo radda salaama buu radinayaa bilafdi buu ku radinayaa nasa caleyhi shaafici waasxaabuna raximahumullah faslun faslkan fi bayaani xukmi raddi salaami fi laxwaali lmutaqadimati allatii yukrahu fiiha salaam xaaladihii salaamta waa la kahdaa la dhahayay in la radiyaa salaantaas la kahanaya in laga jawaabo xukunkeedu waa maxay qad taqadamat ilaxwaalu waa soo hormartay axwaashiibaa soo hormartay allatii yukrahu salaamu salaanta la nacayay fiiha dhexdeeda wadakarnaa waxaan sheegnay annahu laa yastaxiqu fiiha inuunan mutaysanaynin jawaaban jawaab falow araada almusallamu calayhi kan la salaamay haddii uu doono an yatabaraca inuu ku tabaruco biraddi salaami salaan radinteeda hal yushracu lahu ma loo jideeya ou yustaxabu mase ma la sunneeyaa fiihi tafsiilun baa ku jiro faama ama almushtaqilu bilbowli kaadida midka ku mashquulsan iyo wanaxwihi fayukrahu lahu waaba loo kahdaa isagana raddu salaami inuu radiyo waqad qadamnaa haadaa waanu soo hormarinay fii awali lkitaabi ayaanu kusoo hormarinay waama alaakilu midka wax cunaya iyo wanaxwuhu kan la midka fa yustaxabu lahu ljawaabu jawaabta waa loo sunneeyaa fi lmowdici meeshii alladii laa yajibu aynan waajibaynin meeshii aysan waajibi jirin oo intay ahaydna afka markay luqmada ku jirto meeshaas isaga waa loo sunneeyaa laakiin cuntaa agtaal hadda afkiisa kuma jirto waaba waajib markaa inuu radiyo hore usoo sheegay wa ama almusalii midka tukanaya fayaxrumu calayhi waaba ka xaaraam korkiisa waxaa xaaraan ka ah an yaquula inuu dhaho wacalaykum assalaam in facala dalika hadduu sidaa yeelo batalat salaatuhu waa buraysaa in kaana caaliman bitaxriimihi haddii uu yahay mid xaaraantinimadeeda garanaya wain kaana jaahilan haddii uu yahayna lam tabdul ma buraysa calaa asaxi lwajhayni cindanaa labada waj kan asaxnimada badan agteena shaaficiy haddaan nahay wain qaala haddii uu yiraahdo calayhi salaamu <clears throat> bilafdi algheybati haddii ku yiraha lam tabdul salaatuhu ma burayso liannahu ducaaun weeyaan leysa bikhiaabin yani fuqahada waxay kala saarayaan wacalaykum salaam khiaab iyo wacalayhim salaam ama wacalayhi salaam wacalayhi salaam waa qaaib ib waa duco qofkana waa dhihi karaa assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiinba waa ku dhahaa salaada dhexdeeda <clears throat> laakiin wacalaykum salaam khitaab ayaa ku jira mukhaad qof baad la waramaysa duco keligeed maahane la waramid baa ku jirto salaadii markaa ku jebiy saas u kala soocaan wlmustaxabu nacam wain qaala hadduu yihaa calayhi salaamu bilafdi algheybati lam tabdul salaatuhu ma buraysa liannahu ducaaun weyaan leysa bikhidaabin wlmustaxabu kan la sunneeyo an yarudda calayhi inuu salaanti ka radiyo waaye fi salaati salaada dhexdeeda uga radiya bilishaarati ishaaro walaa yatalafadu bishayin waxba ku dhawaaqi maayo wain radda bacda alfaraaqi maba ka jawaabinba marka wain radda hadduu radiya bacda alfaraaqi markuu ka faaruq noqdo mina salaati salaada uu ka baxo bilafdi uga radiyo waa dhammaystay markuu ka baxay kabacdi buu yidhi wacalaykum assalaam falaa ba dhib male iyadana wallaahu aclamu waama almuadinu muadinka falaa yukrahu lahu looma kaado raduljawaabi jawaabta radinteeda bilafdihi lmuctaadi ayb lafdigii laga bartay la cadaystay dalika yasiirun kaasi waa waxyar laa yubdilu ladaana ma burinayo walaa yuqilu bihi mana dhimaayo muadinka kalaamkiisu isaga yani alaa salluu fii rixaalikum iyo waayani hadal wa aadaanka soo dhexgalay aimada qaar bukhaari aan inuu ka mid yahayna alkalaamu fi l adaan baabaystay kaasuna keenay xadiidkaas saas darteed marka qofkan mu-adinka hadduu hadal dhexgeliyo yar ee adaankiisa uu sii wado wax dhiba ma lahan taaba haddaynan dhib lahayn marka waa la salaamay wacalaykum asalaam inuu yidhi adaankiisa iska wato waa karaa wabillahi towfiiq wasala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa alih w saxbi wslm